alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbihi wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ama bacd waa kitaabkeennii aladab lmufrad liabi cabdillaahi moxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah llahu tacaala raxmata waasica waana dersigeennii lix iyo labaatanaad wuxuu ka bilaabanayaa xadiidka shan boqol iyo koob iyo toban qaala almusanifu raximah allahu tacaala baabu ciyaadati almuqma calayhi wuxuu baabu yahay booqashada la booqanayo ruuxii miyir doorsoomay ama suuxay in la soo booqdo oo jirooyinka yacni marka ruuxa laga soo booqanayo ay ka mid tahay xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed abubakr bn abi shayba qala xadaana sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri can ibni lmunkadir maxamed ibni lmunkadir samica jaabir ibni cabdillaahi buu ka maqlay yaquulu isagoo leh maridtu waan jiraday maradan jiro ayaan jiraday fa ataanii nebiyu sala allahu caleyh wasalam nebigaa ii yimi yacuudunii isagoo ibooqanaya iyo wa abubakrin abubakar nebi maxamed iyo abubakar oo wada socdaa ii yimi walxaal humaa labadooduna maashiyaani ay soconayaan oo macnaha gaadiid aanay saarnayn fawajadaanii waxay heleen uqmiya calayhi iyadoo laymiyir dooriyey bay heleen fatawada'a anebiyu sala allahu calayh wasalam nebigu weyse qaatay uma saba wadu'ahu weysadiisiibuu igu shubay calaya dushayda fa afaqtu waan miiraabayoo waan soo miirsaday faida nebiyu sala allahu calayh wasalam waaba iyadoo isla markaaba nebigii uu idul taagan yahay faqultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay ow keyfa asnacu maalii keyfa asnacu sidee baan ku sameeyaa fii maalii xoolahayga aqdii ma xukumaayo ma bixiyaa fii maalii xoolahayga yacni ma bixiyaa dhammaantood ma bixiya falam yujibni ima jawaabin nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bishayin shay xataa nasalat ilaa ay soo degtay aayatu lmiiraas aayaddii dhaxalku ilaa ay soo degtay macnaha fatwadii nebi maxamed sal allahu caleyh wasalam uu weydiiyey baa min fowqi sabca samaawaat laga soo jawaabay ilaa qowlka alle uu soo degay yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala in imru'un halaka laysa lahu walad ilaa akhir alaaya ama waxaa soo degtay yuusiikum allahu fii wlaadikum lidakari milu xaddi lunhayeyn bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya kitaabu ljana'is imaamu muslimna kitaabu ljana'is buu ku keenay baabu ciyaadati sibyaani caruurtii in la booqdo oo ilmihii iyo haday hadday jiradaan lasoo booqdo oo xuquuqdii qofka muslimkaah uu lahaa ay leeyihiin oo yaraanta ay yaryihiin xuquuqdii marka aanay uga qaadayn qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana xajaaج ibnu minhaal qaala xadaana xamaad ibnu slma can caasim اlaxwal wa caasim ibnu sulaymaan alaxwal can abi cumaan الnahdi abu cusmaan الnahdi cabdiraxmaan ibnu millin baa loo yaqaan cabdiraxmaan ibnu millin ama millin mallin mullin inta waa la yidha miimku waa musalas can usaamata bni saydin ana sabiyan ilmo yaroo libnati rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam gabadhii nebi maxamed u sugnaata ilmo yaroo nebigu awow yahay oo gabadha nebigu ay dhashay ayaa saqula la cusleeyey sakaraadkiibaa iyo mowdkiibaa ku yimi fabacaat ummuhu hooyadiisaa usoo cidiratay ila nebiyi sala allahu calayhi wasalama suubanahay usoo cidiratay iyadoo lianna waladii ilmahayga fi lmowti ay fii dariiqi lmowti waddadii dhimashaduu ku sugan yahay fa qaala lirasuuli ninkii ergada ahaa ee loo soo diray nebigu wuxuu ku yidhi idhab tag oo faqul lahaa waxaad ku tidhaahdaa gabadhayda inna lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu ilaa ajalin musamaa gabadhayda u tagoo farriintan iga gaadhsii buu nebigu yihi sala allahu caleyh wasalam inna lilaahi alle subxaana wa tacaala waxaa u sugnaaday maa akhada wuxuu qaado ayaa u sugnaaday alle subxaana wa tacaala walahu wuxuu leeyahay maa acdaa wuxuu bixiyana waa leeyahay wa kullu shayin shay dhammaantiina cindahu ilaahi subxaana wa tacaala agtiisa ilaa ajalin muddo iyo madal buu ku leeyahay musaman la magacaabay ayuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh faltasbir ha sabirto waltaxtasib ha ajar dalabto ilaahay subxaana wa tacaala ajar ha ka malaysato farajaca arasuulu ninkii ergada ahaayee lasoo diray baa laabtay fa akhbarahaa markaasuu uga waramay warkii nebigu uu soo yidhi fa bacasat ilayhi way u soo tuqsimu calayhi iyadoo ku dhaaranaysa yacni lamaa jaa ee ilaa jaa'a inuu yimaado faqaama nebiyu sala allahu calayh wasalam nebigu waa istaagay fii nafarin ay maca nafarin jamaaco la jirkooda isagoo la socda min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah minhum waxaa ka mid ahaa sacd bnu cubaada sacd ibnu cubaada ayaa ka mid ahaa yacnii raggii markaa meesha ugu tegay ee nebiga raacay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh riwaayo kale cabdiraxmaan ibnu cawf iyo mucaad ibnu jabal iyo raggaasaa la socday fa akhada nebiyu sala alla caleyh wasalam nebigu wuxuu qabtay assabiya ilmihii yaraabuu qabtay fawadacahu wuu dejiyey beyna sanduwatayhi sanduwatayhi yacnii waxaa la yidhaahdaa naasaha ragga kuwa dumarkana luqada carabiga waxaa lagu yidhahdaa sadyeyn sadyeyn baa lagu yidhahda kuwa raggana waxaa lagu yidhaahdaa sanduwa sanduwa ayaa lagu yidhahda dayib sanduwatayhi halkaa labada naas dhexdooda macnaha laabtuu geliyey nebigu walisadrihi ilmaha yar laabtiisa iyo xabadkiisana qacqacatun dhaqdhaqaaq baa ahaaday ka qacqacati shannati sida qarbadka oo kale ama sibraarka oo kale dhaqdhaqaaqiisa iyo xarakadiisaoo kale ahaatay macnaha ilmihii yaraa naftaa iska guraysa marka wuu qarrac leeyahay shanniga waxaa la yidhahdaa sibraarku markuu duugga yahay markuu cusub yahayna maxaa la yidhaahdaa qirba ayb walisadrihi ilmaha yar xabadkiisa iyo laabtiisa waxaa ahaatay buu leeyahay qacqacatun ay xarakatun wa sawt dhawaaq ka qacqacati shannati sida yacni markaas sibraarka dhawaaqiisoo kale fadamacat way ilmaysay cayna rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam labadii indhood ee nebi maxamed sharafta badnaa baa ilmeeyey faqaala sacdun sacad baa wuxuu yidhi atabkii wa anta rasuulu ullah adigoo rasuulkii ilaahay ah macnaha sacad waxaan u kala baxsanayn oohinta midda la diiday iyo midda sharcigu ogolyahay ta la diiday maxay ahayd haddee waa midda afku uu la socday qaylada iyo baroortu ay la socoto tan kale laakiin nebigu wuxuu ihi alqalbu yaxzan waalciinu tadmac qalbigu waa murugoodaa ishuna waa ilmaysaa walaa naquulu ila maa yurdii rabbanaa rabbigay wax raalli gelinaya mooye wax kale odhan mayno wainaa lafiraaqika yaa ibraahiimu lamaxsuunuun tegitaankaad naga tegaysana waa ka murugaysan faqaalu wuxuu yidhi nebigu inamaa abkii waxaan la ooyayaa raxmatan lahaa naxariisaan ilmaha yar u naxariisanay in allaha alle subxaanahu watacaala laa yarxamu uma naxariisto min cibaadihi addoomihiisa xaaluu ka mid yahay ila aruxamaaa kuwa naxariista badan mooyaane taynu soo marnay man laa yarxam laa yurxam ruuxaan naxariisan looma naxariisto ninkii reer baadiyaha aqrac ibnu xaabis wuxuu nebigu ku yidhi awa amliku an nazaca allaahu fii qalbika alraxma maxaan kuu hanan karaa haddii qalbigaaga ilaahay naxariista uu ka siibeeyo marka ilmaha yar ee sakaraatulmowdkii ku jira ee adduunka gebagabaynaya ayuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu ilmaynaya qaari baa fii ku warinaya yacni markaa kun saddex boqol iyo afar iyo labaatan imaamu muslimna kitaabuuljana'is raqamka koob iyo tobnaad buu ku warinaya baabun qaala xadaanaa alxasan بن raafici qaala xadaanaa damra waa damra ibnu rabiica waa saduuqun ama can ibraahim bni abi calba nusqooyinka qaarkoodna cablah ayay qorayaan cabla cablah ayaa sax qaale wuxuu yihi maridat waxaa jiratay imraatii haweenaydeydii waa taabici ibraahim ibni cabla wuxuu leeyahay maridat imraatii haweenaydeydii baa jiratay fa kuntu waxaan ahaa ajii'u mid yimaada ilaa ummi dardaa ummi dardaa baan u imaanayey fataquulu liya markaasay odhanaysay keyfa ahluka ehelkaagii sidee yahay war iyo qoyskaaga xaaladdiisii bal nooga waran yacnii fa aquulu lahaa markaasaan ku odhanayay mardaa waa jiran yihiin way xanuunsanaysaa fatadcuwa liya waxay igu yeedhaysay bidacaamin cunto yacnii fa aakulu markaasaan cunayay haddee nin darskaaga ah oo reerkii uu ka buko muxuu kaaga baahan yahay xoogaa martisoor martisooriya gacan buu kaaga baahan yahay marka umu dardaa cuntay u dalbayso waxay dhahay ninkan xaaskii baa ka jiran cuntow keena uma cudtu waan ku laabtay fa facala daalika sidaasay samayso fa ji'tuhaa waan u imi maratan mar baan u imi fa qaalad waxay tidhi keyfa sideebaa xaalku yahay ka warran gabadhii qultu waxaan idhi qad tamaasaluu waa bogsadeen qad tamaasaluu waa raysteen fa qaalad waxay tidhi innamaa kuntu waxaan ahaa adcu laka mid kuugu yeedha bidacaamin cuntaan kuugu yeedhay id waqti kunta aad ahayd tukhbirunaa mid nooga warrama can ahlika ehelkaaga annahum iyagu mardaa kuwa jiran inay yihiin fa amaa id tamaasaluu hadday raysteen oo markaa caafimaad iyo bogsiyo ay heleen falaa nadcu laka bishayin maanta shay kuugu yeeri mayno marka cuntadii kuugu yeeri mayno haddii islaantaabaa masayraysa soo maha haddii guriga derska uun laga soo wado qada laga soo wado war reerkan shaqadaydii qabsaday maxay yihiinba mardayadii caafimaaday marka waxba kuugu yeedhi mayno saxiixu lisnaad qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu ciyaadati alacraabi wuxuu baabu yahay reer baadiyaha in la booqdo oo bulshooyinka muslimiinta ee nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calay uu booqanayay uma eegayn dabaqada iyo sharaa'ixda bulshada iyo qaybaha ay kaga jiraan ama qof weyn ha ahaado ama qof yar ha ahaado ama reer baadiye ha ahaado ama reer magaal ha ahaado qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana moxamed ibnu salaam albikindi qaala xadaana cabdulwahaab asaqafi wa cabdulwahaab ibn cabdilmajiid asaqafi qaala xadaana khalid alxadaa khalid ibnu mihraan alxadaa ayaa loo yaqaan can cikrima mowla bni cabaas albarbari can ibni cabaasin ana rasuula اllahi sal اllau alيh wasalam dakhala cala acraabiyin nin reer baadiya buu u galay nebigu sal اllau alيh wasalam yacuuduhu isagoo booqanaya faqaala wuxuu nebigu ku yidhi laa ba'sa calayka yacni dushaada wax dhiba ma ahaanin dahuurun huwa jiradii xanuunkii dahuurun waa daahir yacnii shay ku daahirinayo ku nadiifinayo weeye in shaa allaahu ilaahay hadduu doono intaynu shalay soo maraynay jirada iyo xanuunka ruuxa qofka muslimka aan la kulantaa inay tahay dembi dhaaf ilaahay subxaana wa tacaala ugu dembi dhaafaya dahuurun huwa isagu dahuurun waa nadiifin iyo daahirin weeye in shaa allaahu ilaahay subxaana wa tacaala hadduu doono qaala wuxuu yihi qaala alacraabiyu ninkii reer baadyahabaa wuxuu yihi bal iska daaya makana daahirina reer baadyaha waxaan lagu yaqaanaa qalbi adayg iyo qalafsanaan alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru an laa yaclamu xuduuda maa ansala allah bal iska daaya buu yidhi inay kani daahirinayee yacnii hiya midani xuman xumad iyo qandho weeye iyo duumo tafuuru karinaysoo karkaraysa calaa shaykhin nin odaya karinaysa dushiisa kabiirin weyn kayma tusiirahu qabuur si ay qabuurta ugu darto kayma tusiirahu si ay yani u booqiso ugu darto alqubuura qubuurta si ay ugu darto qaala wuxuu yidhi fa nacam idan nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh marka waa sidaas buu yidhi haddaa diiday ducadii aan kuugu duceeyey waa qandho ku karkarinayso qabriga ku geynaysa leadaa dalbadeen ducada nabiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh muu iska qaato nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh riid laa ba'sa calayka dahuurun in allah way daahirin lahayd markaasuu wuxuu yidhi bal iska daaya hiya iyadu xuman qandho weeye tafuuru karkaraysa calaa shaykhin oday waayee la dushiisa karkarinaysa kabiiran weyn kaymaa tusiirahu lqubuur si ay qubuurta ugu darto si ay u booqiso qubuurta ugu soo siyaarto ayay u karkarinaysa dabaraani fi lkabiir wuxuu ku warinayaa nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ama in abayta haddaad diiday ducadii ayaanu kuugu ducaynayni fahiya hiya kamaa taquulu waa sidaad leedahay xaaladdu wamaa qada allaahu ka fa huwa kaa'inu wixii ilaahay uu xukmiyeyna wuu imanayaa yacni markaa famaa amsa min alqadi ilaa mayitan subixii kale waagu uma beryin ilaa waa dhintay ninkii waa dhintay fatxulbaariga ayuu xaafidku ku keenaya mujaladka lixaad lix boqol iyo shan iyo labaatan ayuu ku keenaya waxaa laga qaadanaya xadiiska bukhaari siduu u baabaystay oo ah dadka acraabta ah in la booqdo ama dabaqadaha bulshada iyo qeybaha kala duwan qeyb kastaba ha ahaatee ruuxa muslimka ee xuquuqda uu qofka kale muslimkaa ku leeyahay waxaa ka mid ah booqashada waxaa kaloo laga qaadanayaa carabkaaga inaad waxa wanaagsan uga caado dhigto waxaa laga yaabaa inaad ku beeganto wakhti samadu ay furan tahay nebigu wuxuu yidhi naftiinna iyo maalkii xoolihiinna iyo awlaaddiinna toonna ha habaarina marka aad waafaqdaan waqti samadu ay furan tahay oo baryadii laydinka ajiibo dayib carabkaaga marka waxa wanaagsan uga caado dhig baabu ciyaadati almardaa ruuxii jiranaayoo la booqduu baabuu yahay qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaanaa muxamed ibni cabdilcasiis maxamed ibnu cabdilcasiis in badan baynu soo marnay abu camr almarwasi waa iqa qaala xadaanaa marwan ibnu mucaawiyata alfazaari qaala xadaanaa yaziid ibnu kaysaan saduuqu can abi xaasim salama ibnu dinaar iqa min iqaati اtaabiciin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal اlla subanu wuxuu idhi man asbaxa yani waa kumar man asbaxa ruuxa waa bariistay alyowma maanta minkum xaaluu idinka idinka mid yahay saa'iman ay xaala kownihi saa'iman isagoo sooman saakayaa waa bariistay isagoo sooman qaala abubakrin wuxuu yidhi ana qaala wuxuu yidhi man caada yaa booqday minkum idinka xaaluu idinka mid yahay alyowma maanta mariidan ruux jiran yaa booqday faqaala abuu baa wuxuu yidhi ana qaala wuxuu yidhi man shahida yaa xaadiray minkum idinka xaaluu idinka mid yahay alyowma maanta janaasatan jinaaso iyo meyd la-aasaya yaa xaadiray faqaala abuu bakrin abuu bakr baa wuxuu yidhi ana qaala wuxuu yidhi man adcama yaa quudiyey alyowma maanta miskiinan miskiin yaa quudiyey qaala abuu wuxuu yidhi ana qaala marwaan wuxuu yidhi balaqanii waxay soo gaadhay ana nebiya sal allau aleh wasalam nebigu qaala ma jtamaca kuma kulmaan haadihi alkhisaalu arrimahani kuma kulmaan fii rajuli nin fii yowmin waaxidin maalin keliya gudaheed kuma kulmaan ilaa dakhala aljannata ilaa jannaduu gelayaa buu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh xadiiska imaamu muslim baa fii saxiixihi kitaabu alfadaa'il mujaladka wuxuu ku warinaya raqamka siddeetan iyo labo xaakimna filmustadraka ayuu ku warinaya waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay iyo manqabada uu leeyahay abubakar waxaa laga qaadanayaa booqashada ruuxa muminka ama muslimka alla booqdo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa sidoo kale daacaadka iyo cibaadaadku in loo kala tartamo loo kala dheereeyo oo aanay lahayn nihaayo iyo meel ay ku dhammaadaan fastabiquu lkhayraat aynamaa takunu yaأti bikum allahu jamiica wsaaricuu ilى maqfirati من rabbikum wajannati carduha asamaawaat wاlardu ucidat lilmuttaqiin inahum kanuu yusaaricuuna fi اlkhayraati wayadcuunana raqaba warahaba wakanuu lana khaashiciin waxaa laga qaadanayaa ijaabada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi iyadana waxaa la isweydiin karaa ruuxu camalkiisa iyo daacada iyo cibaadada uu samaynayo xiriirka ilaahay uu la leeyahay inay wax qarsoodi u ahaadaan baa fiican cibaadaadka qarsoon oo u qarsooda laakiin abubakar waxaa markii la yidhi yaa soomay anigaa soomay buu yaa jinaase raacay anigaa raacay yaa miskiin quudiyey anigaa quudiyey waxay leeyihiin faafin uu camalkiisii uu faafiyey oo ka sheekeeyey meesha waxaa ku jirta nebi maxamed buu ajiibayaa su baa la weydiiyey su-aasha nebi maxamed buu ka jawaabaya ilaahay subxaana wa tacaala isagaa faray saxaabada ridwaanullaahi calayhim iyo jiilkii nabi maxamed uu barbaarinaya ummada muslimiinta guud ahaan istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum ilaahiyo rasuulkiisa ajiiba marka alle iyo rasuul ay idinku yeedhaan waxa idinka idin noolaynaya noloshiinu ay ku jirto markay idinku yeedhaan ajiiba qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana axmed ibnu ayuub ibnu raashid abulxasan albasri yani waa ibnu xibaan baa towsiiqiya waa mukhtalifun fiihi qaala wuxuu yihi xadaanaa shabaaba shabaaba ibnu sawar alfazaari abu camr almadaa'ini waa saduuqun yani yadcu ila alirjaa murji buu ahaa madhab lirjaa buu faafin jiray qaala wuxuu yidhi markaa xadaanii waxaa ii warramay almuqiirau bnu muslim muqiira ibnu muslim alqasma liiqa can abi subayrin moxamed ibni muslim bni tadrus can jaabir bni cabdilaahi qaala wuxuu ihi dakhala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu u galay calaa ummi saa'ibin ummu saa'ib gabadha layidhaahdo u gala wa hiya yacni tusafsifu yacni iyadoo la gariirinayo qandhadii ay gariirinayso wa hiya tusafsifu iyadoo la gariirinayo qandhadii ay gariirinayso faqaala wuxuu idhi maa maxaa kuu sugnaaday dhibta ku haysaa maxay tahay qaalad waxay tidhi alxumaa xumad baa i haysa qandha i haysa duumaa i haysa waxyaabahaaynu odhan jirnay wa akhsaahu allaahu ilaahay qandhada ha hoojiye alle ha hoojiye yacni waa midaan ilaahay barakayna taasaa i haysa faqaala nebiyu sal alla aleh waslem wuxuu idhi mah yacni ogfof ka joogso ha habaarin laa tusabiiha ha caayin buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa innahaa tudhibu waxay tagsiisaa qandhadu khadaaya almu'mini ruuxa mu'minkaa gefkiisa kama yudhibu alkiiru buufimuhu iyo alxankuu siduu u tagsiiyo khabasa alxadiidi birta middeeda xun iyo xadiidka middeeda xun ruuxan mu'minkaa ah jirada ku imanaysa way saafi yeelaysaayo shalay baynu soo marnay xadiiskii nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu yidhi waxay ruuxa mu'minka u saafi yeelaysaa jirada iyo qandhada ku dhacda sida alxanka iyo buufimuhu birta mideeda xun ay bannaanka ugu saaraan iyo qashinka marka waa nooc tamxiisa waa nooc dembi dhaafa yacni ruuxa u noqonaya haduu ilaahay dartii subxaana wa tacaala ugu sabro waxaa kaloo la diidayaa marka xanuunkii iyo jiradii in la caayo maxaa yeele waa waxaad ajar ku helayso nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleh ilaahay baa wuxuu yidhi naari usalliduha yacnii waa naartaydiiyo waxaan ku sallidayaa alcabdu almu'min yacnii addoonka mu'minkaa baan ku sallidayaa si ay ugu noqoto kafaaratan lahu dembidhaaf si ay ugu noqoto imaamu muslim baa fii saxiixihii ku warinaya xadiiska kitaabu lbiri wasila raqam konton iyo labaad ku warinayaa abu yaclana fii musnadihi mujaladka afraad lixdan iyo afar buu ku warinaya waxaa kaloo laga qaadanayaa sabirka iyo qiimaha uu leeyahay ruuxu wax kastoo ilaahay subxaana watacaala qadartiisoo ilaahay uu kuu jaangooyo looxulmaxfuudka uu kuugu qoray inaad ku sabirtaa la doonaya lidaalika baa ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamay dadka qadartiisa ku sabraya ajarka ay leeyihiin inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum biqayri xisaab qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa isxaaq ibnu ibraahim ibni abilcalaa wa saduuqun qaala ahbaranaa annadar ibnu shumayl alluqawi iqatun ahbaranaa xamaad ibnu salma can saabit albunani saabit bnu aslama albunani can abi raafic can abi hurayra abi raafic waa mowla rasuuli illahi sal اllah alيh wasalam waa صaxaabiyun yarwiihi can صaxaabiy can rasuuli illaahi sal alla aleh wasalam qaala wuxuu yihi yaquulu allahu alle wuxuu leeyahay subxaana watacala waa xadiis alqudsi istadcamtuka quudin baan ku weydiistay oo falam tudcimnii imaadan quudin qaala wuxuu yidhi fayaquulu wuxuu odhanayaa addoonkii yaa rabbi rabbigayow wa keyfa istadcamtanii sidee baad quudin aad ii weydiisatay oo walam udcimka aanan kuu quudin wa anta rabu alcaalamiin yacnii uma baahnid baahi kuma hayso oo alle subxaana wa tacaala sifaatlkamaal ay u sugnaadeen oo aan baahnayn weeye saa darteed seebaanba kuu quudin karaa adigoo rabbigii uunkan abuurtay ah wuxuu yidhi marka xadiiskani axaadiisu sifaat marka kama mid aha isagaa isfasiraya qaale wuxuu yidhi amaa calimta miyaadan ogeyn anna cabdii addoonkaygii fulaanan hebelaha ahaa istadcamaka inuu quudin ku weydiistay oo falam tudcimhu aadan quudin ama calimta miyaadan ogeyn annaka adigu low kunta haddaad ahaan lahayd adcamtahu mid quudiya la wajadta waad heli lahayd daalika arrinkaas cindii agtaydaad ajarka iyo abaalka aad ka heli lahayd marka haddaad ruuxa muslimkee baahanee wax ku weydiistay aad quudin lahayd ajarka iyo abaalkiisa waxaad ka heli lahayd agtayda saa darteed baa marka ilaahay isu tiirinaya subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay quudin baan ku weydiistay oo addoonkaygii baa wax ku weydiistay yani maaha ilaahay subxaana wa tacaala inuu isagu yani marka uu cunto u baahan yahay ama booqasho u baahan yahay waxyaabaha xadiisku uu tilmaamayo laakiin waxay la mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala addoonkiisan haddaad ixsaan iyo wanaag iyo samafalkaagu uu gaadho anigana samafalkaygaa ku gaadhi lahaa wuxuu yidhi yani ibnu aadam ina aadamow istasqaytuka waraab baan ku weydiisto falam tasqinii imaadan waraabin faqaala wuxuu uhi yaa rabbi rabbigayo wa keyfa asqiika sidee baan kuu waraabiyaa wa anta rabuulcaalamiin adigoo rabbigii uunka abuurtaya fayaquulu wuxuu odhanayaa ina cabdii addoonkaygii fulaanan hebel ahaa istasqaaka waraab buu ku weydiistay oo falam tasqih maadan waraabin amaa calimta miyaadan ogeyn annaka adigu low kunta saqaytahu haddaad waraabin lahayd lawajadta dalika arrinkaa waxaad ka heli lahayd ajarkiisa iyo abaalkiisa cindii aniga agtaydaad ka heli lahayd dadyaga qaarkood baa marka ay yani marka baadiyaha iyo meelaha la joogo waxay dhaqan u leeyihin biyo ma haysano caruurta iyo dadka musaafiriinta iyo dadka waddada maraya iyo baa ku leexdo na waraabi markaas biyo ma haysano waa khatar ama magaalo hala joogo ama baadiye hala joogo haddii ruuxu muslime ah uu ku weydiistay cabitaan iyo wuxuu cabo uu ku weydiistay haddii aad awoodi karto oo yani gallada iyo gacan aad u fidin karto inaad waraabisaa loo baahan yahay wuxuu leeyahy nebigu salawaatu wasalaamu caleyh xadiiska rabbiguu ka warrayay yabna aadam in aadamow maridtu waan bukooday falam tacidnii imaadan booqan qaala wuxuu uhi yaa rabbi kayfa acuuduka wa anta rabu alcaalamiin rabbiyow see kuu booqdaa adigoo rabbiga uunka abuurtaya qaala wuxuu yidhi amaa calimta miyaadan ogeyn anna cabdii fulaanan addoonkaygii hebel lahaa marida inuu jiraday falow kunta cudtahu haddaad booqan lahayd la wajadta daalika arrinkaa waxaad ka heli lahayd cindii agtayda oo wajadtanii cindahu ama agtiisaad iga heli lahayd imaam muslim baa warinaya kitaabu lbiri wasila afartan iyo saddex ibnu xibaana fii saxiixi majalka koowaad shan boqol iyo saddex xadiiska maxalushaahidku waa booqashada ruuxa muslimka la booqdo fadliga ay leedahay iyo ilaahay agtiisa subxaana watacaala abaalka iyo ajarka uu ku helayo ruuxa muminka uu ku helayo laakiin xadiiskani kama mid aha axaadiista sifaatka kama mid aha ilaahayna subxaana wa tacaala waa alle sifaatulkamaal uu u sugnaaday oo markaa ilbiriqsi ka mida marka aan baahnayn baahina aanay ka suuroobin alle subxaanaه wa tacaala yaa ayuha اnnaasu antum اlfuqaraau ilى اllah wallahu huwa اlghaniy اlxamiid ducooyinka nebigana waxaa ka mid ahaa waaslix liya shanii kullahu walaa takilnii ilaa nafsi darfata caynin yacnii ilbiriqsi keliya naftayda ha ii tala saarane laa ilaaha ilaa anta nooluhu yacnii kama maarmo ama nafleyda dhammaantood kama maarmaan allihii abuuray subxaana wa tacaala xilbirqsi kama maarmi karaan xadaanaa muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaanaa abaan ibnu yasiid alcadaar yacnii waa xaafid saduuqun imaamun iqa xuja ibnujawsi baa daciifiyey bilaa xuja qaala wuxuu yidhi xadaanaa qataadata bnu dicaamata asaduusi qaala xadaanii abu ciisa can abi saciid alkhudri can اnabiy sal اllau aleh wasalam qaala wuxuu uhi cuudu lmariida ruuxa jiran booqda waاtabicuu ljanaa'isa jinaasooyinka iyo meydka iyo ruuxa dhintana raaca yacni tudakirukum waxay idin xusuusinaysaa aad ku xusuusanaysaan alaakhirata aakhiraad ku xusuusanaysaan xadiiska waxaa warinaya imaam axmed baa fii musnadihi ku warinaya mujaladka saddexaad saddex iyo labaatan abu yaclana fii musnadihi mujaladka saddexiyo tobnaad boqol iyo soddon abu daawuud adayaalasi yani mujalad koowaad saddex boqol iyo sideed saxiixadana kun sagaal boqol siddeetan iyo iyo kow raqamka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana malik bnu ismaaciil qaala xadaana abu cawaana wadaxi bnu cabdillaahi alyashkuri can cumar bn abi slma can abihi abi slma bn cabdiraxmaan bn cawf aلzuhri can abi hurayrata can الnabiyi sal اllah alيh wasalam qaala wuxuu yihi alaaثun saddex kulluhunna dhammaantood xaqun waa xaq waa shay waajiba ah calaa kulli muslimin ruux kastoo muslima dushiisa waajib ku ah ciyaadatu lmariidi ruuxii jiranaa in la booqdo wa shuhuudu ljanaasati janaasadii iyo ruuxa muslimka meydkiisii in la xaadiro iyo wa tashmiitu lcaadisi ruuxii hindhisay in la farax geliyo loo duceeyo shardi waxaa weeye idaa xamida allaha casa wajal hadduu ilaahay mahadiyo subxaanah wa tacaala ayaa markaa loo ducaynaya laba qof baa hindhisay mid alxamdu lilah buu yidhi waa u ducaynay midna waa ka aamusnay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laba nin baa agtiisa ku markaasaa lagu yidhi hebelna waad u ducaysay midna waad ka aamustaye midkaani ilaahay buu mahadiyey buu yidhi kaasina waa hilmaamay alle subxaana wa tacaala bay sida ay u dhib badan yihiin iyo saamaynta ay ku leeyihiin qofka bini aadamka ah bey-aadka uu la noolyahay gaal ahaan bey-aadka gaaladu iyo mujtamacaadka gaaladu saamaynta qofka ay ku sameeyaan in badan oo muslimiinta ka mid oo dhulkaa gaalada yani markaa yani ku nool laga bilaabo dee dhulkan aynu joogno ilaa qarbiga haddii la tago alxamdu halkuu ka odhan laha xoleeya sori ya dhaqankiibaa qabatay sori buu leeyahay ama bool loo odhanaya soo maa ayb waa waxaa ugu yaree tasiirka iyo saamaynta fariinta bulshooyinka gaaladu ay kuu gudbinayaan waay baabu ducaa'i alcaa'idi lilmariidi bishifaa wuxuu baabu yahay ruuxii yani markaa la booqanayey ruuxii wax booqanayey inuu ugu duceeyo ruuxii jiranaa yani caafimaad inuu ugu duceeyo ilaahay subxaana wa caafimaad uu weydiiyo xadaana muxamed ibn lmusanى abu muusa albasriy qaala xadaana cabdulwahaabi bn cabdilmajiid aلsaqafi qaala xadaana ayuub ibn abi tamiimata asakhtiyaani can camr bni saciidin can xumayd bni cabdiraxmaan xumayd ibn cabdiraxmaankana waa kuma saddex xumayd baynu soo marnay xumayd ibnu cabdiraxmaan alximyari wey waa ninka aynu nidhi isaga nis baa lagu daraa ximyari ayaa loo raaciya qaala wuxuu yidhi xadaanii alaaatu min bani sacad sacd ibni abi waqaas caruurtii uu dhalay saddex ka mid a ah ii waramay kulluhum dhammaantood yuxadisu xadiiska isagoo ka tebinaya can abiihi abihi oo sacd ibni abi waqaas ana rasuula llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi dakhala calaa sacdin sacad buu u galay yacuuduhu isagoo booqanaya bimakata maka ugu galay fabakaa waa ooyey sacad faqaala nebigu wuxuu idhi maa yubkiika maxaa kaa oohinaya qaala wuxuu idhi khashiitu waxaan ka cabsaday an amuuta inaan ku dhinto bilardi dhulkii inaan ku dhinto allatii dhulkaasoo haajartu minha aan ka hijrooday kamaa maata sacdun sacad ibnu khawla siduu ugu dhintay ayaan uga baqayaa aniguna maka inaan ku dhinto qaala nebigu wuxuu idhi allaahuma shfi sacdan sacad ilaahayow caafimaad sii alaasan saddex jeer buu yidhi faqaala yidhi faqaala wuxuu idhi liya waxaa ii sugnaaday maalun kaiirun xoolo fara badan baa ii sugnaaday yariunii waxaa i dhexlaya buu sacad yeedhay ibnatii gabadhayda ay dhexlaysa afa uusii ma dardaarmaa bimaali xoolahayga kullahu dhammaantii fa uusii bimaalihi kullih yani bimaalii khaladkaas uu qoray laakiin sida saxdaa ah riwaayada waxa weeye afa uusii bimaalii kullihi xoolahayga dhammaantii ma dardaarmaa qaala laa buu yidhi qaala wuxuu yidhi fa fabiuluayni saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood ma dardaarmo qaala laa buu yidhi qaala wuxuu yidhi fanisfu badh ma dardaarmo qaala laa qaala wuxuu yidhi faulusu saddex meeloodoo meel ahaan ma dardaarmaa qaala wuxuu yidhi aulusu waulusu kaiir suluska dardaaran suluskuna waa badan yahay ina sadaqataka sadaqadaada fii maalika xoolahaaga yacni sadaqataka sadaqadaada min maalika xoolahaaga aad ka bixiso sadaqatun sadaqa ayay wa nafaqatuka quudinta aada qudiso calaa ciyaalika ilmahaaga dushooda aada quudisana sadaqatun sadaqay kuu tahay ayb wamaa taakulu yacni waxaad ay cunayso imraatuka haweenaydaadu waxay cunayso min dacaamika cuntadaada ka midana laka adiga sadaqatun sadaqay kuu tahay wa innaka adigu an tadaca ahlaka ehelkaaga inaad ka tagto bikhayrin iyagoo khayr iyo xaalad wanaagsan ku sugan ow qaala wuxuu yidhi bicayshin yacnii ceesh wanaagsan ku sugan baa khayrun kaaga khayr badan min an tadacahum inaad ka tagto yatakafafuuna annaasa dadka iyagoo gacmaha u hoorsanaya wa qaala biyadihi yacnii ay wa facala biyadihi iyagoo dadka gacmaha u hoorsanaya inaad ka tagto ayaa yani waxaa ka fiican ayagoo waxhaysta inaad ka tagto wuxuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tilmaamayaa waxyaabihii iska caadiga ah reerkaaga inaad quudiso ilmahaaga inaad nafaqayso yacnii takaaliiftii sharciga ahaa iyo waajibkii lagu saaray haddaad xilkaa ku darsato ilaahay dartii iyo niyad fiican aad ku darsato in lagaa ajar siinayo laakiin haddaad qaylinayso oo kuwii baa iyo waa idhibeen iyo kuwani naftay ii keeneen iyo aad leedahay waxaa laga yaabaa marka ajarka inuu kaa yaraado imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya iyoaaaanasaai fii sunanih isaguna mujaladka lixaad imaam axmed mujaladka koowaad baabu fadli ciyaadati almariidi wuxuu baabu yahay fadliga ay leedahay ruuxa jiran in la booqdo xadaana muusa ibnu ismaaciil tabudaki qaala xadaana cabdilwaaxid ibnu siyaad qaala xadaanaa caasim ibnu sulaymaan alxwal can abi qilaabata abi qilaaba cabdillahi bnu sayd aljarmi can abi lashcas alsancaani can abi asmaa alraxabi qaala wuxuu yihi man caada ruuxii booqda akhaahu walaalkii kaana wuxuu ahaanayaa fii khurfati اljannati jannada midho gurashadeedu ahaanaya jannadoo guranaya yani waxay ka dhigan tahay isagoo midhihii jannada guranaya qultu liabi qilaaba abi qilaaba waxaan ku idhi maa khurfatu ljanna khurfatu ljanna maxaa loo jeedaa qaala wuxuu idhi jinaaha goosashadeeda weeye midhaheedii in la goosto qultu waxaan idhi liabi qilaaba waxaan ku idhi su-aal labaad aan ku weydiiye caman xadaahu yaa u sheegay abu asmaa abu asmaa waa taabicii yaa u sheegay warkaa yaa can hawbaana can rasuuli illahi sal aleh wasalam saxaabiga sawbaan la yidhaahdaa u sheegay xadiiskana wuxuu uga tebiyey nebi moxamed inuu yidhi man caada akhaahu kaana fii khurfati aljanna walaalkiisa muslimka ruuxii booqda yacnii wuxuu ku sugan yahay jannada midho gurashadeedii ayuu ku sugan yahay booqashada qofka jiran la booqdo iyo yacni qofka muslimka ee deriskaaga inaad booqato iyo waxyaabahaasi waa waxyaabaha yacni ka baxay tarbiyada islaamiga ah ee markaa ummadda muslimiinta lagu tarbiyeynayey dhaqan ahaanna ummadda muslimiinta ay hilmaantay wa dhulka bay gaalada waxaa laga yaqaanaa yourself naftaada keliya deriskaaga ha eegin walaalkaa ha eegin eedada iyo habreerta ha eegin adigoo aday kuu taalla marka waxaa laga yaabaa inta magaalooyinka markii la yimi bay-aadka gaaladu intay ku neefsadeen dadkii ku neefsadeen xataa dariska kugu xiga yani ma taqaanid wuxuu yahay ya subaxa dambe waxaa laga yaabaa in la yidhaha hebel baa la sii baa gaayo waa la sii wadaa ayib annagana waxaabaynu baabiyeyba dadkii heer bay marayaan xataa qofka jinaasadiisa hadduu yani qof faamili kale ka qayb galo inay yidhaahdaan maxay isu yihiin soo ma hebel maxay isu yihiin war jinaasada iyo meydka iyo ruuxan qabriga la geynayo waa waajib ruuxa qofka muslimkaa dushiisa saaran hayb iyo reer hebel iyo wejigaradna maaha qaala alimaamu raximah اllahu tacala xadaana ibnu xabiib yaxya ibnu abi xabiib ibn abi haabit qaala xadaana abu usama xamaad ibnu usama can ilmusanى adunuhu ibnu saciid musanى ibnu saciid qaala xadaana abu qilaaba cabdullahi bnu sayd aljarmi can abi lashcas alsancaani can abi asma alraxabi can hawbaan can اnebiy sal اllah alيh wasalam naxwahu xadiiskii hore mid la mid baabu اlxadiisi lilmariidi wاlcaa'id wuxuu baabu yahay sheekadii loo sheekaynayey ruuxii jiranaa iyo midkii booqanayay warka iyo wadahadalka dhex maray xadaana qays bnu xafsin qaala xadaana khalid bnu اlxaaris qaala xadaanaa cabdulxamiid ibnu jacfar qaala ahbaranii abi yani waa jacfar ibn cabdilaahi ibn اlxakam anas ibnu maalik buu arkay bay yidhahdeen yani ana abaabakr ibnu xamin abaabakr ibnu xasmin wa maxamed ibnu munkadir fii naasin ay maca naasin jamaaco la jirkood bay ahaayeen labadaa taabici oo min ahli اlmasjidi dadkii masaajidka yani markaa caadu waxay booqdeen camr ibnu alxakam ibnu raafic alansaariyi bay booqdeen qaalu waxay dhaheen yaa abaa xafsin abaa xafsinow yacni xadiisna nooga waran axaadiistii nabiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh aada maqsha qaala wuxuu yidhi samictu jaabira bni cabdillaah jaabir bni cabdilaahi waxaan ka maqlay qaala wuxuu yidhi samictu nebiya sala allah caleh wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo leh man caada mariidan ruux jiran ruuxii booqda khaada wuxuu dhex tiimbanaya fii raxmatihi yani ilaahay naxariistiisa subxaana wa tacaala qooyinka qaarkoodna waxay qorayaan khaada fi raxma naxariis buu dhex tiimbanayaa xataa idaa qacda markuu fadhiisto yacnii istaqara fiiha wuu ku sugnaanayaa naxariistii buu ku dhex sugnaanayaa ruux muslima marka uu booqdo yacnii majliskiisii iyo gurigiisii uu tago waxa uu ku dhex sugnaanayaa ilaahay subxaana wa naxariistiisii ayuu ku dhex sugnaanayaa ma qof markaa raxmadii ilaah iyo naxariistiisii ay dabooleyso wuxuu baabu yahay man sallaa cinda almariidi ruuxii jiranaa ruuxii agtiisa ku tukada haddii jamicii iyo masaajidkii marka uu ka fog yahay in agtiisa lagu tukan karo inay bannaanta qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadasanaa cabdullaahi bnu muxamed abu bakr bn abi shayba qala xadaana sufyaan bnu cuyeyna abu maxamed alhilaali can camr bni dinaar can caطaa bni abi rabax qaala wuxuu yihi caada ibnu cumara ibnu cumar baa wuxuu booqday ibna safwaan ibnu safwaan cabdullaahi ibnu safwaan ibnu umaya ibnu khalaf saxaabiga la yidhahdo ayuu booqday faxadarat isalaatu salaadii baa soo xaadirtay oo soo gashay fasallaa bihim ibnu cumar baa tujiyey ragcatayni laba ragcadood buu tujiyay dadkii guriga joogay wa qaala wuxuu idhi innaa anagu safarun safar baanu nahay labada ragcadood waxaannu u tukanay socdaal iyo safar baanu ku jirnaa ee idinku salaaddiinna iska dhammaystirta cabdirasaaq baa fii musanafihi ku warinaya mujalladka labaad afar boqol iyo konton sheekh naasirna adabulmufradkuu ku saxiix yeelay shan boqol soddon iyo saddex baabu ciyaadati lmushrik wuxuu baabu yahay booqashada la booqanayo ruuxaan islaam ahayn mushrikaadda waxaa looga jeedaa ruuxaan islaam ahayn xadaanaa sulaymaan بن xarbi alasadi qaala xadaanaa xamaad بن sayd بن dirham can ثابت بن aslama albunaani can أنس بن malikin أن ghulaaman wiil yacnii wiil yar oo min alyahuudi yahuud ka mid ah kaana wuxuu ahaa yakhdumu nebiya sala allahu calayh wasalam nebiga midkii u khidmeeye u adeegu ahaa fa marida wuu jiraday wiilkii yara fa ataahu nebiyu sala allahu calayh wasalam nebiga ayaa u yimi yacuuduhu isagoo booqanaya faqacda wuu fadhiistay nebigu sala allahu calayh wasalam cinda ra'sihi wiilkii yaraa madaxiisa agtiisa ayuu fadhiistay faqaala wuxuu yidhi aslim islaam war wiilyahow towxiidka qir oo ilaahay subxaana wa tacaala u hogaansan fa nadara wuxuu fiiriyey wiilkii yaraa ilaa abiihi aabbihii buu fiiriyey walxaal huwa isaguna cinda ra'sihi madaxiisa agtiisa u fadhiyo nebiguna dhinac madaxiisa ayuu ka fadhiyaa aabbihiina yuhuudigii weynaana halkanuu fadhiyaa ilmaha yar madaxiisuu fadhiya fa qaala wuxuu yidhi lahu yacni ay lilqulaami yidhi aabbihii adic abalqaasim abulqaasim adeeco warkiisa maqal fa aslama waa islaamay fakharaja nebiyu sal allau aleh wasalam nebigaa soo baxay gurigii ka soo baxay wahuwa yaquulu isagoo leh alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar ilaahay baa mahad leh allihii naar ka badbaadiye naar ka samata bixiyey ayaa mahad leh abu daawuud waxay leedahay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaari ilaahay naar ka badbaadiyey mahadle anqada biya sababtayda kaga badbaadiyey waxaa laga booqashada yani la booqan karo ruuxaan islaam ahayn in la booqan karo sidaa bukhaari uu baabaystay baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh akhlaaqdiisii iyo dhaqankiisii ruux walba kaalinta uu bulshada kaga jiro iyo sharaaixda bulshada isagoo aan u eegayn kaalinta uu kaga jiro hadafkiisa iyo ujeeddadiisu inay ahayd khalqiga iyo bashariyada inuu badbaadiyo waana sida ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin adugu bal suurayso wiil yar oo yuhuudiya oo mansab aan haysan oo xoolo aan haysan oo weliba xaaladihii ugu dambeeyey yani marayo adduunkiiba ka tegaya ayuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh naftaasi inay naar ka badbaado oo kelmadda towxiidka uu ku dhinto ayuu rasuulku iska xil saaraya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fiiri marka arrintu muhiimadda ay leedahay ayib baabu maa yaquulu lilmariidi wuxuu baabu yahay maa yaquulu lilmariid yacnii ruuxa mariidka ee jiran waxaa loo odhanaya xadaanaa ismaaciil bn abi uweysin qaala xadaanii malik waa malik ibnu anas imaami daar ilhijra can hishaam bni curwata can abihi curwa ibni subayr can caaisha annaha qaalat lama qadima rasuulu llahi sal allau aleh wasalam almadiinata magaalada madiine markuu nebigu soo galay wacaka abubakrin wa bilaal ama xumadooday ama cudurkii duumadu markaa uu ku dhacay abubakr iyo bilaal qaalad caaishatu waxay tihi fadakhaltu calayhimaa abubakr iyo bilaal baan u galay dushooda qultu waxaan idhi yaa abataah kayfa tajiduka abbahayow sidee baad helaysaa xaaladaada bal ka waran wayaa bilaalu kayfa tajiduka bilaalow sidee baad helaysaa qaal wuxuu yidhi raawigii xadiiska warinayey caaishay ahayde qaalat waa ku fiican masqooyinka badanaaba khada badan baa ku jira hadda iska daabacaya qaalad caaishatu waxay tihi waana sida asalka ku taal wa kaana abu bakrin abu bakr wuxuu ahaa idaa akhadathu alxummatu xumada iyo qandhadu markay qabato yaquulu wuxuu odhanayey kullu mri'in musabaxun fii ahlih waalmowtu adnaa min shiraaki naclih kullu mri'in ruux kasta musabaxun waxaa lagu waaberiisinayaa oo waagu ugu baryayaa fii ahlihi ehelkiisa dhexdiisa waalmowtu geeridii iyo dhimashadiina adnaa way uga dhowdahay min shiraaki naclihi kabtiisa indhalaqaadkeeda yacnii kabtiisa suunka kabtiisa geeridii way uga dhowdahay wa kaana bilaalun bilaalna wuxuu ahaa idaa aqlaca markuu ka fuqo canhu ay cani ilxumaa xumaddu markay ka fuqdo yarfacu caqiiratahu ay yarfacu sawtahu codkiisu koru qaadaya fayaquulu markaasuu lahaa odhanayay alaa leyta shicrii hal abiitanna leylatan biwaadin wa xawlii idkhirun wajaliilu wahal aridna yowman miyaaha majinatin wahal yabduuna liya shaamatun wadafiilu alaa layta shicri laytanii ashcuru maan dareemo hal abiitanna maan ku baryo leylatan habeen biwaadin waadi iyo tog maan ku baryo macnaha wuxuu u boholyoobayaa dhulkii maka ee xoolaha uu ku raaci jiray wa xowlii hareerahaygana mu ahaado idkhirun geedka idkhirka la yidhaahdo qundhada ama dhurbada ama maadha ama muxuu ahaa dureemada iyo wajaliilun geedka jaliil la yidhaahdo waa xoolaha daajin jiray kuwaas may hareeraha iga wa hal aridna yowman maalin maan ku soo arooro miyaha majinatin majinno meesha la yidhaahdo biyaheedii maan ku soo arooro hal yabduuna lii may ii muuqdaanoo la daahiriyo shamatun shamo yacni meeshii la odhan jiray buurtii la odhan jiray iyo wadufaylun dufayl ama dafiil kii la yidhaahdaba wa dafiilun buurtii la odhan jiray labadaa buurood may ii muuqdaan wuxuu yidhaahdaa alkhadaabi waxaa loo jeedaa shaama iyo dafiil waxaa loo jeedaa waa laba ilood oo markaas yani markaa qulqulaya laakiin sida saxda ay waxa weeye wahal yabduuna may ii muuqdaan yacnii ilaya xaggayga shaamatun buurtii shaamo la odhan jiray iyo wa dafiilun waa laba qaw waa laba buuroodoo waaweyn labadaasi may ii muuqdaan buu leeyay qaalad caaishatu waxay tihi faji'tu rasuula allahi sal alla alih imi fa akhbartuhu markaasaan uga waramay saxaabadii iyo culayska haysta faqaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh allaahuma xabib ilayna almadiina ilaahu magaalada madiinana jeclaysii ka xubbinaa jacaylkayaga makata maka aanu jecelnahay ow ashadda ama ka daran sidaanu maka u jecelnahay si ka daran ilaahayu qalbigayaga jacaylkiisa u geli magaalada madiina wa saxiixaa ilaahu caafimaad yacni caafimaadi wabaarik lanaa ilaahu noo barakee fii saacihaa saaceediiyo wa muddihaa mudkeedaba ilaahu noo barakee wanqul xumaahaa qandhadeedana waxaad uyani wanqul rar xumaha xumadeedana yani qandhadeeda ama duumadeedana rar oo fajcalhaa waxaad ka yeeshaa biljuxfati juxfo meesha la yidhahdo meeshaa marka muslimiintu ma deganayn niman yuhuudaa deganaa wuxuu leeyahy nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayhi ilaahay wuxuu ka baryey qandhadii iyo duumadii madiina in meesha markaa laga qaado oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka raro oo loo raro meesha juxfo la yidhaahdo loo raro xadaana mucala qaala xadaana cabdilcasiis ibn mukhtaar xadaana khaalid khaalid alxadaa can cikrima mowla bni cabaasin can ibni cabaasin an nabiy sal alla aleh wasalam dakhala calaa acraabiyin nin reer baadiye uu nebigu u galay yacuuduhu isagoo booqanaya qaala wuxuu yihi wakaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa dakhala calaa mariidin ruux jiran dushiisa markuu u galo yacuuduhu isagoo booqanaya qaala wuxuu odhanayay laa ba'sa dhib male dahuurun waa xanuunkan iyo jiradani waa mid ku nadiifinaysa in shaa allaahu ilaahay hadduu doon ninkii reer baadiyaha baa u jawaabayo dee qallafsanaan baa lagu yaqaan qaala wuxuu yidhi daaka dahuur makana i daahirinayo i nadiifinaya kalaa wallan ku dhaartay kani ima nadiifinayo u bal iska daaya hiya iyadu xuman qandho weeye tafuuru aw tahuuru yacnii karkaraysa oo ihurinaysa yay hurinaysaa calaa shaykhin kabiirin oday weyn yacnii tusiiruhu lqubuur kaymaa tusiirahu lqubuur si ay quburaha ugu darto qaala nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu yidhi fa nacam idan haddaba haddaad ducadii iyo raxmaddii iyo naxariistii nebi maxamed haddaad diiday waa sidaas marka quburahay kugu daraysaa riwaayada dabaraani fii mucjamihi uu ayaa waxay leedahay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markuu kelmaddaa uu ku yidhi ee uu diiday baa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi ama in abayta yacni haddaad diiday fa hiya kamaa taquuluun waa sidaad leedahay haddii aad ducadii nebi maxamed ay ku anfici weyday oo marka adiga warkaasi uu kula quruxsanaaday wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray ee jaangooyay way dhici subaxii dambe waagu uma beriyin ilaa ninkii naftii baa ka baxday ila isagaa yidhi yacnii waa xumad iyo qandho haddii ilaahay kuu ronya oday weyn karkarinaysa waxaa laga qaadanayaa ruuxa muslimka in la booqdo bulshada yacnii meeshuu doono ha kaga jire waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxa jiran ee lasoo booqday carabkiisa wax wanaagsan inuu kaga hadlo waa dhimanayaa sakaraad baan nahay naftaa iga baxaysa waxba calacalka intaad joojiso ilaahay subxaana watacaala qadarta iyo qadaha uu kuu xukumee kuu jaangooye raalli ku noqo yanii kuna ajar dalab xanuunkan iyo jiradan ku haysa haddaad marka aad sabirto ajarkaasaad yeelanaysa haddii kalena fa nacam idan bay noqonaysaayo haddaad tidhahdo waa hoogayoo waa ba'ayoo inkaar baa igu dhacday haddee fa idan waahay marka marka carabka ha la wanaajiyo dadka muslimiintaee jirana aan booqanno dhaqanka ciyaadadana dib ha loo soo celiyo kitaabkan kutubtan akhlaaqda iyo raqaa'iqda iyo tarbiyada waxaan u akhrinaynaa bal yacnii dadkii waa cibaadaysanayaan aasaartii islaamiga iyo dhaqankii waa ka muuqda haddana in badanoo yacnii afcaasheenna marka la eego waxaad mooddaa dhaqankii diinta inay ka dheerta soo ma waxaan u baahnay marka icaadatu nadar inaan dib aanu noqonno oo axaadiista nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laynagu dul akhriyayo inaynu fahanno inay yihiin waxyi wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa wallahu subxana wa tacala aclam bisawaaba aclaa wabillahi towfiiq